bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والslaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd waxaynu kusoo jiray kelimadii ahayd ru'ya sharciya fi xukmi الdiyaar wاlmujtamacaat alislaamiya almucaasira qodobkii labayo tobnaad ee muxaadarada wey taqriiban laba qodob baa noo hadhaan umalaynaya kelimadaas waa innaga xalay muqadimo yar ka hormarinay muqadimadaas oo ku saabsanayd qolyaha islaamiyiinta ah ee aaminsan in wax la bedelo dhibkan jirana wax laga qabto maxaawirta isku khilaafsan yihiin bay ay muqadimadu xalay ahayd kamaynan hadlaynin bacdu alikhwa alxaadiriin baa waxay u arkeen ama muujiyeen in laga hadlo islaamiyiintii la kala sarsaaro jamaaco kasta manhajkeeda lagu qiimeeyo ilaa la gaadho teebaa saxan teeteebaasa khaldan aniga maxkamad ma ahayn inaan ururaha kale rajaxana ma doonayn laakiin keliya waxaa idin dareensiinayay dadka muslimiinta ee weliba wadaadaha ama islaamiyiinta ah ee isku waafaqsan inuu dhib jiro xaaladda muslimiinta maanta ay ku sugan yihiinna aysan rabbi iyo rasuulka farax gelinaynin haddaba in isbeddel loo baahan yahay iyo takyiir wadaadaha isku waafaqsan haddana qodobaha isku hayaan meesha khilaafkooda ku jiro ay isku hayaan baan idin dareensanay labada qodob bayna ahaayeen kama hadlayn waxaa keenay iskhilaafkooda inay iskhilaafaan maxaa keenay asbaab baa keeni karta inay iskhilaafaan oo labada go-aan kala qaataan asbaabtaasoo noqon karta daakhiliya wa khaarijiya bisay la-aan baa ka mid a aqoon darri baa ka mid a aidi khaarijiya oo muslimiinta ku dhex jirtaa ka mid a marka intaasoo sabab baa iman kara oo khilaafka keeni kara ee dana dowladeed baa ku jiri kara dadaan mukhlisiin ahayn baa jamacaadka qaarkood ku jiri kara ilan munaafiq la waayi maayey marka inaad cuurka dareentaan iyo meesha lagu hardamayo ishardanka maxaa keenay ha dambeeyo ishardanka iyo dhaca maxaa keenay waa asbaab khalfiya taarikhiya u baahan iyo albucd athaqaafi watacliimi liljamaacad in la baaro u baahan way taas laakiin muhimmaddu waxaa weeye labadaa qodob baanu isku haynaa haddaanu rag nahay xarbul labadaa qodobba ka socdaa ummaddan islaamiga ee caalam islaamiga ku noole muslimiintaa maxaanu go-aan keen ka qaadanaa waa masale laisku hayo khilaaf badanna keentay iyo kala jab fara badan bar ururo wada socday iyo axzaab iyo jamaacad wada socday oo midaysnaabay kala jebisay sida masar ka dhacday meelo badanba qodobka labaadna waxaa weeye manhajka iyo dariiqada iyo waddada ku habboon maanta in wax lagu bedelo maxay tahay waa lagu kala tegay labadaa qodob inaad dareentaan keliya un baan doonayay ee anugu miisaan ma ahayn haddana ma doonayn inaan kala xukumo tabliiq iyo muslimiin keebaa saxan wahaabiye iyo suufiya keebaa saxan soo kaxeo weliga adugu alqaacidiya kuwa kasoo horjeeda keebaa saxan xisbu taxriir keebaa saxan xarakooyinku maxay u kala go-een maxay yaase hadda saxan anu kama hadlay wixii saxan kitaabta loogu laaban jamaaco kasta manhaj bay leedahay mu-alafaad bay leedahay kutub iyadoo ay ku sharaxdeen manhajkeeda iyo waxay maagan tahay iyo baa jira hayrkeed oo mukhaalifka iyada soo horjeeday khilaafsan kutubay ku naqdiyeen baa jira jamaca kasta waxay tahay waa la qoray maa lahaa wamaa calayha waa qoran tahay jamaacadu marka la qiimeynayna keligeed waxay qoratay ee sheegata laguma qiimeeyo waxay qoratay oo manhaja lagu qiimeyn rijaasheeda waaweyn iyo a'imadeeda iyo culummadeeda waxay aaminsan yihiin baa lagu qiimeyn afcaasha iyo falalka ay jamaacadu ku kaxaysay samaynayso ee soo noqnoqonaya qayb bay ka qaadanayaan qiimeynteedii muslimiinta iyaga ka soo horjeedo waxay ka qoreen ay naqdiyeen labtirkeedu qayb baa xaqa ah oo laga qaadaan marka keligaa waxaad qoratay keliya laguu qiiman maayo taana waa in la socdo labtirkeedu waxay odhan jireen eh, salafku khaasatan ninkii la odhan jiray ayuub ibn abi tamiimata sakhtiyani idaa aradta an taclama khata'a shaykhika aw mucallimik fajaalis hayrahu markaad doonaysa macallinkaada iyo sheekhaada iyo wadaadka wax ku barahaya khaladkiisa iyo wuxuu ku saxan yahay iyo wuxuu ku khaldan yahay inaad ogaato markaad doonayso culummada kale ee asaga ka soo horjeeda la fadhiiso haddii kale weligaa waxaad noqon un jiirhaan ku weynaaday awjaamac un baa ku haysta weligaaba halkaa unbaa awjaamac kugu ceshanhay waxaad la socotaba ma jiraan awjaaca ma khaldan yahay mise waa saxan ya boqol kiiba boqol waa saxan yaad aaminsanta laakiin markaad culummada asaga kufacaa ama la aqoontaa ama kasoo horjeeda aad la fadhiisato ad garan kartaa macalinkaada inuu saxnaa ama khaldanaa ama wanaagsanaa markaasaad qiimayn kartaa haddiise nin keliya kugu habsaday oo ku dhex degay sidii jinka in lagaa saaraad u baahan tahay horta laguma waxba ma ogaan kartidba marka taasna waa in la ogaada abtirkeedu marka anugu cidna ma naqdinayn cidna ma saxayn ee muslimiinta dhagaystayaasha iyo ummadda ay gaari doonaan wararku maa rabay inay ogaadaan meesha aanu ku hardamin xarbul aqdaamka meeshu ka socdo intaa waa in la ogaado <clears throat> haddii aysa noqoto waxa la qiimeeyo waxay u baahnaysaa kelima madax bannaan iyo muxaadara madax bannaan oo tan intay socotay in ka badan socota marka taasna hadda tabar ooma hayo ninkii asagu fahmaysan ha yimaad <clears throat> waxaynu leenahay markaan usoo degno ru'ya sharciya fii xukmi diyaar walmujtamacaat alislaamiya bilaadda iyo waddamada iyo xukuumaadka xukumkooda hay dambeeyo laakiin waxaan leenahay musbaqan markaynu mujtamacaadka maanta aanu joognay ee muslimiinta bulshada adduunka ku noole islaamka sheeganaysa aanu eegno waxaynu qadaynaa go-aan la yihahda biannanaa fii mujtamacaatin aw mujtamacaatin jaahiliya warkaas war jira wey waxaynu ku dhex nool noon dhex joognaa mujtamacaad iyo bulshooyin jaahiliye ah jaahiliyana waa masdar sinaaci ah ama waa nisba ilaa cadami alcilmi ila aljahl jaahiliyadu wadaaduhu labay u qaybiyaan jaahiliya caama iyo jaahiliya khaasay u qaybiyaan jaahiliya caama nebi maxamed intaan la soo dirin ummadihii ka horreeyey een kitaabna haysanin rasuulla uusan dhex joogin waxaa la odhanayaa waa jaahiliyiin jumlatan wa tafsiilan walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlula id jacala aladiina kafaruu fi quluubihim alxamiya xamiyat aljaahiliya idan jaahiliya mutlaqa ah oon meella u caymanin caqiida ahaan dhaqan ahaan usluub ahaan akhlaaq ahaan diin ahaan meelu caymitay aysan jirin bay ku sugnaayeen leannahu kitaabna maysan haysanin diinna maysan haysanin dulma iyo jaahiliya jahlaa wa fitna camyaa samaa bay dhex fadhiyeen kufri iyo shirki bay dhex fadhiyeen idan jaahiliya mutlaqa wey wixii qabla alislaam ah bacdamaa nabi maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray ummadda islaamkana nabi maxamed uu risaalo soo gaadhsiiyey nabigu intuu soo baxay wadaadda waxay leeyihiin mujtamacaadka muslimiinta si kastay u inxiraafaanba lama oran karo waa jaahiliya biannanaa fii mujtamacaatin jaahiliya lama dhihi karo maxaa yeelay jaahiliyadu waxay ku baaba'day bibicati muxamedin sala allahu calayh wasalam warkaa waa fahanteen bay la laakiin bacdu nnaas ama bulshada qaybo ka mid a ah oo cudurihii gaalada qayb ka mida qaatay casabiyadoo kale faara qabiilka shirkiga qeybo ka mida yacni dhaqamo xunxun ku dhacay waxaa la odhan karaa xoogo waxaa kugu jira hebelow qeyb jaahiliye ah sidii nabiga ugu yidhi saxaabigii inaka mra-un fiika jaahiliya arbacun fii ummatii min amri ljaahiliyati laa yatrukuunaha afar arrintayda ka tegi mayso waana arrimihii jaahiliga nabig wuxuu sheega acnu fi lansaab nasabka iyo sharafta ruuxoo la duro makan m mataqaana ama midgaan wey haddii sheekhu midgaan uma garanin bal kitaab ka soo bixi kitaabka rabbiga boqol toban iyo afarta ka soo bixi midgaan kuma jiro shareecada nabi maxamed ba ka soo bixi kuma jiro waa yahay ninkan ma ku qoran tahay maya kuma qor xagee kaga taalla ma forsel ahaan bay ugu qoran tahay aw maya muxuu ku noqday midgaan uu u dhashay looma dhashay midgaannimo midgaannimo waxaa weeye ruuxa dhaqankiisa iyo diintiisa sharu maa fii rajulin nabigu wuxuu yuri sal ly slam waxaa weeyaan ashux albukl waljub ama waxaa weeyaan shuxun khaalic shuxun bukhlun haalic aw shuxun haalic wa jubnun khaalic ruux bini aadama wuxuu ku tilmaanaada waxaa ugu liita fulaynimo wadnaha kaala baxda iyo bakhaylnimo ku geririisaba war xoogo bixi abuu leeyahay nafti baa war shilinka miskiinka sii uu gerirahayaaba berri baa naftu kaa bixi akoonkaa maran haya waxay o dhan baa soo fakan faqri baa indhaha alla saaray haddii la warkaala muslimiinta wax qabo xabadda rido islaamka taageer ama kelima sheegna waa cabsanba c i d baa soo daadan daaqadaha laga so daanay kule nafti baa haysa masaajidii rag baa say eight ka carareen ka maqan waagii labada sarood ee nairobi ti dar salaam qac laga siiyey rag baa oga carareen masaajidda ku maqan maxaakiimta jabkeedii markii ay jabeen wixii ka dambeeyey rag baa si uga carareen ku maqan bugta hadda dhacday nairobi raila odinga iyo michael bakers ku dhaceen qayb baa u carataan soo noqonayn waa sidaas iska tabi sidooda adduunkaasaa iska ah marka nin raga wuxuu ku tilmaanaada nabigu waxa ugu xumbuuray bakhaylnimo xaddhaaf ah iyo fulaynimo wadnaha kaa siibaysa nabiguna waa caddeeyey sal ly slam laa fadl lcarabiyin cala acjamiyin walaa lacjamiyin cala carabi ila bitaqwa balna wuxuu uhi inamaa antum dafu sac suus aan buuxin baa tiinba kullu ibni aadam naqsi baa ku jira intii rabbi ka badbaadiyey ambiye iyo rusula ah mooye ruux kastoo bini aadama waa koob aan buuxin galaas haafa weeye waxa idan buuxina idin dhammaystiraya waa iimaankiina iyo camalkiina ilahayna waa qeexay yaa ayuha nnaasu ina khalaqnaakum min dakarin akhri ina akramakum cinda allahi adqaakum waxaa la yihahdaa midgaan iyo nasab dhiman iyo waa liitaa iyo gun iyo waxba ma jiraan sheekh goobnimo looma dhasho gunnimaan looma dhasho laakiin waa wax la shaqaysta wey nin kasta camalkiisa gunnimadu waa gaalnimada munaafiqnimada diin la-aanta bakaylnimada been badnida idabdarada waxaas o dhan waa gunnimo islaamnimada iyo ikhlaaska iyo diinta iyo runta iyo alaka cabsiga iyo tol waxaaso dhanna waxa weya gobnimo wey miisaanku waa iska cadyahay wareega cadaysi ayib waxba ka socon maayo ayib warka aan soo laabtay niman waxay leeyihiin wixii nabi maxamed ka dambeeyey lama odhan karo jaahiliya caama laakiin siduu nabigu u sheegay meydkoo loo oyo iyo nasabkoo la duro iyo qabiilkoo lagu faana iyo xidibahoo lagu roobdoono iyo ama la hoodaysto waxyaabaha noocaasa waa umuur min amri aljaahiliya ayib inaad ruuxa hooyadii iyo abtirkiisa ku caydana waa min umuur aljaahiliya laakiin intii kor laga fiiriyo shacabka iyo muslimiinta adduunkan ku nool kulligood fii jaahiliyatin jahlaa bay dhex fadhiyaan lama odhan kara ilayhim bacda maa bucita muxamadun sala allahu alayhi wa alih wasalam nimanna waxay leeyihiin markay jaahiliyadu iyo diin la-aantu bulshada muslimiinta waax kasta iyo xubin kastaba taabato oy meel kastaba gasho oy nidaamkii siyaasigaa gasho arrimihii bulshada iyo ijtimaaca gasho haqaafada iyo waxbarashada iyo tacliintii gasho nidaamkii iyo sharci dejinta ay gasho dhaqankii muslimiinta ay meel kasta markay dhex fadhiisato waxaan leenahay hum fii jaahiliyatin jahlaa maxaa yeele kufaaru quraysh iyo ummadii nabi maxamed ka horreeyey diintan islaamka qaybay ka haysteen xajka aad la timaadaan xarfan bixarfan bay ola iman jireen wax yaroo nabiga ka saxay mooyee carafa oo la tagay iyo talbiyadu ay kharibi jireen iyo balaayo shirkiyada ku jari jireen xajka waa yaqaaneen oo nadarka waa yaqaaneen oo soonka waa yaqaaneen oo qaraabo xidhiiska waa yaqaaneen oo runta waa yaqaaneen oo ballanta waa yaqaaneen oo inay aakhare jirto badankood waa rumaysnaayeen oona rabbi subxaanahu wa tacala adduunka asagu leeya waa rumaysnaayeen idan guurka aad guursataan way yaqaaneen gabadha in tolkeed laga doono meher la siiyo weligeeda kugu nikaaxo hawshu kala baxdo welima la kala tuuro waa yaqaaneen saddex kaloo aafana waa ku diri jireen saddex kaloo sharci daraa waa ku diri jireen afartaa nikax bay yaqaan xadidka caaisha fi saxi lbukhari wa hayri nabigu saddexdii baatilkeyd buu reebay kii fiicana waa daay dalaaqa iyo furinka waa yaqaaneen laakiin ha socday ahayd weligee waan kufur un kun kun dalqadood ma dhammaan jirin rasaadka ma dhammaan jirin sharcigu waa xadeeyey idan meelo badan bay shareecada ku waafaqeen sharciguna wixii khadanaa iyo ziyaadaadka shirkiyaadka idaafaadka ka saaray waxna daay buyuucda aa taqaan o dhan bay yaqaaneen qayb aafaysanna waa jirtay nabigu inta aafayd bud reebay wixii saxnaa waxbuu ku daray qaybu ku daray nabigu marka isagoo taa cabirahay ya wuxuu leeyahay inamaa bucittu liutamima makaarim alakhlaaq u fiirsaada waa dhammaystiraba nabig sal l slam wixii aada wadateen daar iyo dabaqaada oo ku tuura foornada geeya nabigu ma dhihi laakiin wax kastoo khaldanaa fii ayi majaal nabigu waa saxay sal l slam diimihii hore wixii baaqi ka ahaa saxnaa ee millatu abina ibraahim baaqi ka ahaa nabigu waa dhammaystiray wixii maqnaa waa keenay idan waxaa soo baxday shareeco kaamil oo mutakaamil oo kumbud ah si jallaataysan alyawma akmaltu lakum diinakum hawsh waa dhamaatay liutamima liisoo diray saacaddan aan taagan way dhammaystirantay alyawma akmaltu degta warku dhama waa la kala baxay hadday ummaddii marka sidii kufaaru quraysh si ku dhow ku dhawaato oo ayagoo islaan sheegan haya oo tukan haya meelu caymatayba aysan jirin seebaan loo odhan karin waxaan ku dhex jirnaa mujtamacaad jaahiliya labadaa khilaaf baa u dhexeeya wadaadaha aniga warkan dambaa ila xoog badan ee ah inamaa naxnu alaan fi mujtamacaatin jaahiliya arrintaasna waxay u baahan tahay sharax iyo faahfaahin bay u baahan tahay waxaan muran lahayn in aynu waxaan soo marin weligii caalamul islaami aanu soo marin taariikh ahaan thaqaafo ahaan siyaasad ahaan diin ahaan dhaqan ahaan ay muslimiintu maanta marahayaan dhowrkii boqolee sana u dambeysay weligeed ma soo marin ummadda islaamku in intii cadow kusoo duulo fooda la geliyo la gilgilo oo la jabiyo haddana intay miirsadaan ay ragga iska dhiciyaan oy sutda u qabtaan oy dib u xoraaban waa jiri jirtay laakiin intuu lagu qabsado un weligaaba ha lagu haysto dhowr boqoloo sana hawshaa kugu socoto weliba aamin inuu waxba kaa maqnayn baadana nin la dhacay maogtahay oo aaminsan inuu dhacan yahay oo weliga bishinta qaninso farta gelgelahaya waa nin ragaa maogta laakiin haddaadan aaminsanayinba inuu wax kaa maqan yahay xaggana beerka lagaga fadhiyo ood leedaha leedahay inaad beerka kaga fadhiisato waa horumarba inaad ijilciso ood ijiidato waa saan rabayba aaba taagan tahay musiiba weligeed caalamka ma soo marin khilaafadooda dhannayd ee dhowr boqoloo sano soo taagnayd baa la dumiyey saddex sano iyo badh bay khaliif la-aan ahaayeen kadibna gaalada intay isu qaybna islaamiya qaybna jabiyeen bay khaliif magacaawdeen laakiin hadda waxaynu maraynaa dhowr boqol oo sanaan waxaan taagannahay sagxad taa marka wata ku keentay bacdu ahlicilmi markay waaqaca islaamka fiiriyeen inay yidhaahdaan waxaynu ku jiraa hiddatun walaa abaabakra laha saxaabadu dad muslimiinoo tukanhayo oo soomahay oo salaadahay oo zaka yidhi anagu bixin mayno annagaa qaybsanayna meel u diray khaliifna u dhiibay madaxweyne u dhiibi mayno iyo nabigaa qaadi jira anagu halkaasaan ku dayaynaa murtadiin inayin baa hoosta laga xukumay way arbay saacdood ku qadeen xarbu lmurtadiin xuruub ridda dib u fiiri abubakar go-aankiisa iyo cumar iyo ijmaacu saxaaba bacda khilaaf warkaa dib u akri abulxasan anadawi risaalu qoray wuxuu yidhi waxaynu dhex taagannahay riddatun walaa abubakra laha gaalnimo cad abubakarna aan loo haynin baanu dhex fadhinaa ninka loo yaqaanaa doctor cabdisataar isagu wuxuu leeyahay kitaabkiisa loo yaqaan alghazw alfikri waxaynu ku jiraa fii riddatin saamita gaalnimo aamusan hoosta ka socoto muslimiintuna markay gaalnimada dareemaan intay dhawaaqaan oy habarwacdaan oy buuqaan oy istashaan isku yimaadaan oo ciidan la dumaa la kala bixi jiray laakiin hadda mid reer magaalo iska socoto meel kastaba ku jirta oo suusiyaysan gala ah ayaa socota buuri gaalnimaa warkaa waa garateen baylata ninkii loo yaqaan maxamed qudbina wuxuu qoray kitaab la yihahda macruufo jaahiliyat alqarn alcishriin kitaab buu arrintaa ka qoray bal wadaadaha dadka qaarkii ay u yaqaanaan salafiya jadiida rag ka mid a ama ragga aas-aasee mu-asisiintooda ah oo ragga weliba ka dagaalama yidhaha lama dhihi karo shucuubtu waxay ku jiraan fii marxala jaahiliya dhex taagan yihiin oo waa takfiir cad waa gaalnima khawaarij baad noqonaysaa ninka yidhaahda shucuubtu jaahiliya ku jirtaa raggii odhan jiray wadaadihii as-aasay waxay leeyihin dhegayso ninka loo yaqaana sheekh maxamed amaan jaami markuu waaqaca la yaab yaa wuxuu leeyahay faqad zaaqa jumhuuru lmuslimiin can ilmanhaj fasaaruu yacmaluuna khaarij almanhaj buuri muslimiintu badankood buuri faqad zaaqa jumhuuru lmuslimiin muslimiintii badankood waxay ka weecdeen oo ka leexdeen can ilmanhaj diinta nabi maxamed dariiqadiis ka tage xaggey hadda ka shaqeeyana ku rucleeyaan fa saaruu yacmaluuna khaari almanhaj dariiqii waddadii nabi maxamed meel ka baxsan bayba ka shaqeeyaanbu halkaasay hawsha biyaha ku dhuraan oy beeraha ka fashaan fi jawaaniba kaiira mugayiriina bidalika aw muqtariina bidalika wa tasawuraatin kaiira fa xayaatu lmuslimiin dhegaysa hadda alyowm nolosha muslimiinta markaad eegta maanta aynu maraynay aqrabu ila aljaahiliyati alatii qabla mabcath اnnabiyi minha ila alxayaati alislaamiya buui nolosha muslimiinta markaad isha saarta buui wax bilaashan aadaan iska wallicin iyo wax la garan waay iyo beenbeen ood si fiican u fiiriso nolosha muslimiintu maanta waxay u buu ihi jaahiliyadii iyo diindaradii nabi maxamed ka horraysaybu xilliga kufaaru quraysh qabla bicthati muxamed wixii lagu sugnaa bay u dhowdahay buu nolosha muslimiintu maanta ay oga dhowdahay nolol islaami ah dariiqi nabi maxamed iyo diintiisii muslimiintu miyay u dhow yihiin mise waxay u dhow yihiin jaahiliyadii qabla muxamedin sal ly slam sheekhu wuxuu ku yihi jawaabtu waxa weeye qabla muxamedin bay u dhow yihiin waa war iska cad wey kitaabkiisa loo yaqaana tasxiixu lmafaahim safxada lixaad ha loogu laabto wuxuu leeyahay oo kale walilasaf fajumhuuru lmuslimiina bixaajatin ilaa an yafhamuu macnaa kalimati tawxiid min jadiid muslimiintu badankood waxay u baahan yihiin weliba baahi daranna u qabaan inay mar labaad fahmaan macnaa laa ilaaha ila allah maxamedun rasuul llah mar labaad inay dib u fahmaan maysan fahmin buu badankood kitaabka laftirkiisa ku qorantayn sheegay sabxada ko iyo tobnaad alyawma ilaa cumar maanta maalinaan oga baahi badannahay cumar ma jiraan buuri cumar waxaa lagu yaqaan inu ahaa shadiidan fii amri illah fi diin illah ninuu seef kaga shaqeeyo ninuu bakoorad kaga shaqeeyo iyo ninuu gacan oola taga ah nin dhanoo waali oo madaxweyne oo gobol dhan haysto intuu qabtay oo asagii lagday oo wiilkiisa ku dul lagday buu kuli isla garaa nimanka ree camr bn caasa ah wuxuu ku dhacwaa garanaysa tuu geliyay geliyey ninkii weyne dhan masar oo dhan haystay oo lagday oo wiilkiisii isna ka hoosey ku lagday oo mid saddexaad taarayba kulli garaacay haga qabanina waa liidaayo saxaad ugu dhaariyay aniga ree ree caas buuri waxna kala qaban maanta lama arko u axdaxaytay waa madaxweynihi muslimiinta goormaad dadka adoonsanteen buuri ayagoo axraari hooyadu dhashay dadka goormaad addoonsanteen mashaarkan iyo gobarnatoran ah iyo badhasaabaan waali baan ahaad umadda ku gumaysanaysaan kulli wuu garaac ilaahay dhiiggoodu daatay waxay dhahen hadaad nafta naga naga gaadin kar usan naga aayar markay jabeen ayib idan wuxuu leeyahay cumar baan u baahannahay buur maanta dadka ka shaqeeya nacam ilaa cumar cumar maxaa looga baahan yahay limuqaawamati jaahiliyati alqarni alcishriin wa wathaniyatihi buur cumar waxaan oga baahannahay maanta inuu hor istaago oo la dagaalamo jaahiliyada qarniga labaatanaad jirta ee dhex fadhino two dhex fadhidaan wey iyo iyo wahaniyadnimadiisa gaalnimadiisa diin la-aanta asnaamta la daba taagan yahay asnaam marka la sheegay nin baa xusawiro un taallo weyn oo loo sujuudo saliib yar macatab yaroo istilaaba qor yaroo meesha ku qabay ama dahab ahaa ama fidab ahaa cadi bni xaatim nabig wuxuu i wahankan irax hada alwathana min cunuqik wuxuuhi sheikhu maa axwaja almuslimiina ila sidiiq lilqadaai calaa riddati hada alqarn cumar ka soo tagaya abubakr baan u baahnaybu maxaa nooga baahannahay dadkii way ridoobay diintii baa laga baxay dib in lagu soo celiya loo baahan yahy xuruub ridoo kale ubaahan dhayb rag wadaadda halkaa la tagta baashu la fogaatay ama waxaa laga yaabaa waaqic xaqiiqa inay ka warramhayaan mujaladka ee kitaabka hadda aan sheegay sabxada saddexiyo tobnaad buu halkaa ku qoran yahay sheekh muqbil asagu muxuu leeyahay wadaadaha kale qudbiyiin iyo suruuriyiin loo yaqaano iyo alqaacidi iyo salafiya jihaadi iyo kuusoo guurin mahayo waxaana kugu soo guurin kuwa haddaan soo guuxadhiya waaba nimankii ummadda tagfiirin jiray laakiin nimankii wax kasta waa fiican yahay yidhi adduunkuna nabad weeye boqoradaha laga dambeeya warkoodii baa kusiirhay ayaga cabaadkoodi calacalkoodi dhegeyso iska badaa maxamed qudbi iyo reer qudbiyiin iyo saruuriyiin iyo itixaad itixaad iyo alqaacida warkooda jooji ayagu sheekh muqbil wuxuu leeya walasna nunkiru anana fi mujtamacaatin jaahiliya bu ma inkirsanay mana diidayno intuu khawaarij soo naqdiyey oo niman uu khawaarij yaqaana sheekhu naqdiye kadib yo wuxuu leeyahay haddana ma diidan anagoo nimankaa diidan bulshada muslimiintu maanta inay mujtamacaad jaahil bulshooyin jaahiliye ay yihiin diin laawayaal ah waxaan yaray ku wareegsan usan anfacaynin haddaysan si toosa diinta ugu laabanin wuxuu uhi laakiin laa yalzamu an takuuna kaafira buur ayagoo diin la-aan badan ku jira oo shareecadii in badan ka fogaaday haddana dhihi mayno kulligood gaalo wey taas waa musiibo madhabka waxaad gelaysaa khawaarijtaad gelaysaa iyo takfiiriyiinta nimanka takfiirka loo yaqaana dadku diin la-aan badan bay ku jiraan oo waa ka fogaadeen shareecadii meelo badan ka mid a ah. waxaa misaal kugu filan saxaabadu nabi maxamed oo dhintay saxaabadii ka dambaysa wax yar kadib way intay ooyaan bay dhihi jireen ballamka ilaahay waxaa nabi maxamed ka barnay iyo diinta nabigu nagaga tegay maanta waxaan ka haynaa keliya oon shucuubta islaamku ay ku dhaqmaan salaadii wasalaata qad dayacuuha abu dardaa baa ka oy oo anas baa ka oy oo abu dar baa ka oy ilmeeyey masaajid intuu hor istaagay buu ilmeeyey anas waa sidee baa la yidhi nabi maxamed wixii aan ka soo gaadhay diin ahayd waxba kama haya buui bulshadu waxba ma hayaan allahuma salaad bay hayaan buu ihi salaadana qad dayacuuhaba haddiiba nabi maxamed oo labaatan sano ama soddon sano xabaalan ama toban sano xabaalan kadib ee saxaabadu saa u calacalahayaan hawsha waxaad ka bedesheen maye intaqalnaa min suu'in ilaa aswa weligii waxaan usii guraynay uun xagga sifirka xagga diin la-aan un baa loo sii socdo weligeedba kadibna waxaa la joogaa qarn alcishriin baa la taagan yahay marar xoogow la miirsaday oo wax dib loo yarsasaxay waa jiraan sidii khilaafadii reer banu dhexdeed ahayd cumar bin cabdicasiis oo kale marar dib loo laabto wax badan la saxay waa jira laakiin jumhuurulmuslimiin marka laga hadlahayo waxay usii guurahayeen weligoodba xagga xun bay usii socdeen tii buu ka hadlayaa wuxuu uhi fanaxnu fi mujtamacaatin jaahiliyatin laa taxkumu lkitaaba wa sunna mujtamacaad jaahili ah oon kitaabka rabbiga aan ku dhaqmin oo xeerbeegta iyo bakti ku dhaqanta oon sunno aqoonin baan ku dhex nool lahaybu idaa nadarnaa ilaa baqiyat اladila in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru ma duna dalika liman yashaa wman yushrik biاllahi faqad dala dalaala bacida qul ya cibaadiya aladina asrafuu clى anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah in allaha yakfiru dunuuba aayaadkaasu sheekhu akriyay wuxuuna yidhi jacalna nataxaasha can takfiir اlmuslimiin markaan nusuusta fiirino naxariista shareecada qawaaciddeedoo guud weli waxaan leenahay dadku waa muslimiin laakiin waa muslimiin tacbaana ah wey taayaroo ka dhammaadeen wax yar inay gaaloobaan diinta ka baxaan oga dhimanta laakiin weli islam bay kudhe daairatu islam bay ku jiraan laakiin waxaad odhan kartaa mujtamacaad jaahiliya meel kastay ka ba-ayaan meel u caymatay dacufayo ma jiraan walaa ba'sa an tutliqa calaa mujtamacaatika biannaha jaahiliya wax dhibana ma laha buuhi sheekhu inaad tirahdo waxaan ku dhex nool lahay mujtamacaad jaahiliya bimacnaa adoo ujeeda buuhi ana adawa'ir alxukuumiya walaswaaq walmustashfayaat wa akhara almujtamac laa yaxkumu اlkitaaba wالsunata lakin laa yazaalu macahum salaatun walaa tazaalu macahum laa ilaha illa allah adoo eegahaya buu suuqooda qaabka u dhaqmaan diin suuqa kuma hayaanbu nin kasta jaanis buu gaadahaya maxaa ka xaaraana maxaa kuu banaan maxaa riba maxaa banaan warkaa ma hayaanbu isbitaalladoo tag buuri gabdha qaqaawan kuwa ka daran wax adduunka dhan fasaadsan yahay gaalaaba haysataba maxaakimtoodii tag iyo qadihii iyo meeshoodii brotocol iyo qodob iyo xarbegta la isku xukumaa diin ma jirto aayaddu maxay tiri maqli maysad buuri ide bulshada badankeedba diinta waa ka dhaqaaqeen laakiin si kastaba noqotee weli salaadiiba wax ka hayaan buuri waana tawxiidsadaan shahaateynkana waad ka maqli maqlibi salaadna waa hayaan markaa dhehi mayna waa gaale laakiin waa jajaban yihiin baan lena wada sakaraad boocbooc way kulligood wada laangaro wey wada jeeri way kulligood kitaabkiisa loo yaqaana kaarat lashrita mujaladka labaad sabxada labaatan sagaad ugu laab warka asaga idan warkaa gudaha ballaadhan ee waayeelka ah waa ta keentay in dowladda maanta caalamul islaami ugu roon bacdu ahlilcilmi ay ka hadlaan xilliga aanu gaadhna mawduuceeda maynu tilmaami doonaa marka waxaynu oga jeednaa bay-a waxaynu ku dhex nool iyo bulshooyin muslimiin ahoo islaamkay sheegan hayeen wax badan aan ka aqoon dhaqankii rasuulka in badan ka fogaaday shareecadii xukumkeeda iyo tadbiiqeedii ka tegay mabaadi' gaalo soo ergistoo oo soo tabalcaaraystay kadibna wanaag iyo horumar iyo taqadum mooday wax ka maqanba uusan jirin ayaga isu jeeda oo isxabadayn gaalana aan u jeedin wax ka maqan ma taqaanid shalay waad arkayseen way u jeedeen idaacadaha waad la socotaan soomaliya cidda kama warbadnee warbay bay ku nool yihiin marka bush reer sacuudi iyo reer khaliij ay la ciyaarhayeen inti seef loo soo bixiyey lala ciyaaraya kolba raashin fiican la siinhay waxaa ka socday falastiin gumaad gowrac saqiir iyo waayeel mid laceesa aan jirin ninkii dhaqaalaha siinhayay ee waday eygii markuu intuu soo maray yidhi wada hawsha sii baabi'i intaan kasoo noqonaya carab carab kasoo noqonaya ayisabaa lala ciyaarhaya la wadaa waa saaxiibki waxaa leeyahy dowladdii ah, saaxiibka annaga weeye ontaliza ras wuxu ku leedahay cashadan caawa cuna casho kamacaan weligeed ma arag kii madaxa marmaroonhayna waa la fadhiyaa cashad cashashay ka hadlaysa muslimiintana waa dhammaadeen horaan gaaja loo sii dhameeyey marna diyaarada lagu garaacahaya lagama hadli karo idan islaamka laguu sheegay islaamka halkaa marahaya wa ahaatay maxaa ku difaaci haddaad dhihi warnim umadda hala daayay odhan lahay ayagaan kugu simaynin xukuumaadkii baan kugu simaynin shacabkii baan kugu simaynin kuwii diintii sheegana kugu simaynin waad la yaabaysa axmaara waddanka soo gasho ummadii baabi'isay waxaa lagu leey waxaa loo socdaa aahay nimankii yararkaah hawiya la kari waay baa loo socdaa waagay ogaadeen baabi'inaysa waxaa la ogaadeen iyagaa la kari waay ogaadeen iyagaa la kari waagay beled xaawo soo gashay mareexaan baa la kari waay baa lala hargeysa markay tagto i boosaaso tagad maxad odhan doontaan yacani lama yaqaan mawaasiintoo dhan baa fakatay qabiilkaaba ninkan u muuqdo ooma muuqdaba gaalkan ummadda baabi'inahaya dilaawahan mujrimkan cadawgan soo jireenka kun sano soo jiray een asalkiisa anagu caydhiinka barayba soomaali baa bartay hilibka caydhiinka axmaara inay cunto soomaali baa bartay intii la caydhsaday oo aadisabe la dhaafay aksum maqalay ku taallaa halkaasaa la qabsadoo la tegey oo qabaa'il soomaaliyeed oo axmed guri hogaaminaya halkaasuu tegey dab ma shidan karaan dab hadday shitaan neefkay gawracdaan axmaaro dab hadday shitaan la arki mujaahidiinta galhaya idan nafka gawrici jireen way cuni jireen isagoo caydhin caydhinka waxay ku barteen jihaadkii muslimiinta ay ku barteen qole hadda wa so reer magaalada mooda hayaan axmaarada waxay cunaysa qaydhinka reer magaalame dullinimaa bartay oo rag baa baray wiil yar yar hadda hormaba mooda hayaanba ayagoo cusba ku dardaaran baad arkaysa hilib caydhin cunahay war meel noocaymati ma laha marka haddaad iska iska dibiri lahayd oo iska walici lahayd sheeke aan jirin ayaaba kugu samayninba ayb haddaynu dib usoo laaban waxaan leenahay jaahiliyada aynu sheegnay iyo diin la-aantan iyo shareecada laga fogaaday meelo badan bay ka muuqanaysaa nolosha muslimiinta meelahay ka muuqanaysa waxaa ka mid a ah majaalu lcaqiida dhanka caqiidada iyo muslimiintu waxay aaminsan yihiin markaad eegto jaahiliya kaaga muuqan iyo diin la-aan iyo ka fogaansho sharecada laga fogaaday wa min suwariha waxaa ka mid a ah muwaalaat lkufaar gaalada oo gaca laga dhigtayba labadii dowladood ee muslimiinta baabi'iyey aminkana ogu daray ingiriiska iyo maraykanka oo wax la inkiri kara aan ahayn dowladdii ugu fiicnayd ee dowladaha islaamka maanta jooga sacuudi mamlakada ugu fiicnayd waxay ku leeyihin waa laba dowlo oo aan saaxiiba sadiiqataan ma maraykan iyo ingiriis baad saaxiibatiin tihiin ha haddee maxaaba noo hadhay baade xaggee ma masar iyo urdun iyo suuri iyo sadaam xuseen iyo soomaaliya wada hubcaad wax ka sugi waxba ka sugi maysi nimankii balaadu tawxiid ahaye diintu idinka soo gaadhay asalkeeda iyo faraceedaba bay boqoradooda halkaa marahayaan marka warkeed ba joojiba gaaladii baa gaca laga dhigtay ayada jacaylkeeda iyo in la kasbado saaxiibtinimadkeeda baa lasku laynhaya wasiir wasiiraha carbeed ka midaa ah la yidhi intii la weydiiyey duwal khaliij waa dhow bay ahayd duwal khaliij baa maraykanku keeba u jecel yahay waa ninka wanubog hadalkiisi waa xaqiiqo ka tarjumay nin carbeed oo runta kuu sheegay inaad aragto waa oo mas-uula waa naadir wuxuu hi anagu wiilal yararba carruurtii baan nahay buu maraykanna waa aabbihii waalidkaa ku fiican buu hi in la weydiiyo carruurtaada keebaad jecesha warkaa u fiirsada asaga marka maraykan hala weydiiyey buu i u jecel hala weydiiyey laakiin anagu waxaan isdhahaynaaba anagu noogu jecel yahay kana kan soo boodi kan waa soo boodi waa dagaalamaynaabuu marka carruurt ad tirada abihinkay u jecli nin kasta wuxu dhi an aaba ii jecel yahay xabadku garaaci maxaa yeelay shalay buu fanaad ii keenay aduguna shalayba xabad bambeella ii keenay dagaal baadiyaan soo saa marka aabbaha la weydiiya dhen kabiirka weydiiya buuri inuu wasiirka qatar ahaabana malay mase murad mase wuxuu ahaa kii kii qatar inu ahaa ma adugu waa hawl halkaa maraysa wey kalgacaylkoodii baa lagu dagaalamhaya in ayaga la soo jiitaa lagu dagaalamhaya waxay iyagu codsadeen gaaladu in la sameeyo horumar loo arkaa waa qodob meesha ku jira wey suwarka kale kuu muuqan waxaa weeye in bal gaa gaalada laga horumarinayo muslimiinta gaalka xaquu ku leeyahay fi bilaad alislaamiya ruuxa muslimka kuma laha xuquuqda uu leeyahay iyo sida loo horumarin ama loo ixtiraami ama loo xurmayn luqadiisi dhaqankiisi afkiisi asaga xunkii nijaaska loo xurmaynayo ka muslimka loo xurmayn maayo ayib haddaad intaad bilaad alcaalam islami tagto carabi ku hadasho waaba lagu qashinsanhayaa haddaad saldhada ka hadashaan waa lagu soo dhawey wax kastaa lagu fududay idan musiibo wey suwarka kuu muuqan waxaa ka mid ah in gaaladii loo isticmaalo loo dhiibo halbowlihii muslimiintu meelahay wax ka maamulhayeen maxaakimtoodii maamulkoodii saldhigyahoodii la siiyaba madaahirta kuu muuqan waxaa ka mid a ah in gaaladii kutubtoodii la tarjumo iyo falsafadooda diiniga ahayd loo sakhiro bulshada muslimiinta inay akhristaan gaal kitaabu qoreba la soo qaday oo diin la-aan oo balaaya ka sheekayn oo khamre ka sheekayn oo ilaahay in lagu kufriya ka sheekayn iyo ilxaad waa la tarjumi isagoo caribaa lagu keenay ninka muslimka waa akrinhaya oo ku afoobhaya kala saar ma jiro war waxaantaynu iska baadhno wixii culum adduunye ee na ka qaataa wixii akhlaaqda iyo diinta qariiban hala xora ma laha sidiisaa loo soo kobiyey taasoo ka qayb qaadatay muslimiintu inay dhumaan oy fasahadaan waxyaa waxyaabaha kuu muuqan waxaa ka mid a in aan diinta danba laga lahayn firaqa daalla jahmiyadii baatiniyadii ghulaadii rawaafidii bahaa'iyadii nimankan bahalaha loo yaqaana akhaan oo kale iskale iyo qaadiyaaniyadii baa caalam alislaami xafiisa ku leh axsaab siyaasiga ka ah si kasta loo xurmay waa murtadiin biitifaaqi lmuslimin murtadiin way gaalo weeye mutanabi'iin iyo murtadiin bay u qaybsan yihiin wa maca dalika waxaa loo arkaa inay tahay xoriyat lictiqaad alla lasoo dhaweeyo xafiisuu baa leeyahayba sida ka dhacday sudan iyo meelo ka mid a ah. iska bada-e bal waxaa kuu muuqan in nasraaniyadii la yaqaanayba hay-aadkeedii iyo jamciyaadkeedii ummadda baybalka u qaybinhaya fasahaadinay diinta kaga ciyaaraya inay caalam islaami ay ku faafeen macaahidna ku leeyihiin madaaris ka furteen sida masr indunuusiya iyo bacda duwal khaliij bal waxaa loo fasaxay axsaabtii gaalada ahayd oo ummadda aafaysay iyo diin la-aanta ahayd in ay xafiisa ka furtaan waddan kastay u baahdaan shuuciyada maasuuniyada bal golihii shacabkaee soomaaliya waagii dawladdu jirta waxaa lagaga murmi jiray ilaahay ma jiraa mise ma jiro idinka hadda waad soo ruclaysin ma og tahay saad u socoteen baa fatxulmajid laayimdan dhaabay idinkoo fayo baad is aragteen adduunka wuu soo rogmaday golihii shacabkee soomaaliya lagaga murmi jiray ilaahay ma jiraa mise ma jiro ruuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jiraa itusoo itaabsi baa la odhan jiray ilaahaad caabudayso ama isagoo sawiran ii keen ama aan taabto ama aan arka ama aan ursado hadde ilahay wuxuu uhi aladiina yuminuuna bilgeyb inaan la arkayn rabbi baashi ilaa aakhare la tago xaggeed ka keeni war ilahay inuu jiro waxaa kugu filan adaa adaaba kugu filan inaad ilahay jiro adigaa ku abuuray n n idan markay waaduhu keeni waayaan golihii shacabka keeni waayaan waa lagu sacabin jiray kuwan kala loo qaybin jiray abaalgud kuwa yidhi ilaahay ma jiro ee gaalada ahaa yaa waxaa loo qaybin bila sarafeed iyo nobel bris loo qaybinaya raggii goobjoogga ahay baa jooga ha la waraysto aniga oday weyn aminkanba noolba <laughs> dawlad ku sheegan hadda ka tirsan nin wanaagsanna ah, intaan ka warqabo ninkaasaa iga sheekeeyey aloo habeen nagnagleynayo ammaanhaya wixii hore wuxuu yidhi warxba kama jiraan wiil yar baa tahay waxba ma ogide naga fadhiso adeer waa sidee baa dhe annagaa fadhiida yada lagado ilahay ma jiraa mise ma jir diintaad noo sheeg maxay tahay bu goormay dawladda soomaliya islaam noqotay markuu indhaha igala baxay baan iskaga amus adee maogtahay nin hawsha anaa fadhiyo kule oo danjira u aha intaasoo wadan baa danjira safir ka ahaa nagaa fadhile bu kule maadehat inaad markaa taariikhdii soo baabi'iso tiraada been baad sheegto kanaad joogto waxaa sheegto waba kama jiraan dawladdaad iskaga kacsan tahay tiraada iyo inaad isdhiibto wax udhexeey ma jiraan waliba maa xilligaa iyada uu nin wanaagsan oo wadaad noqday oo qiimo badan buu ah marka iyada ma aqaan hadda wuxuu yahay almuhim innagaana gaalnimo ugu dambaynaba soomaalidu ciraf bay ku taallaayo gaalnimada caalam islaamiga soo martay soo baabi'isee lafahooda soo shidata oo sakaraad ayna soo gaari jirtay oon tabar badnayn idan meesha soomaliya halkaa gaadha kuwa kale maaad maxaad moodaa ayib bal waxaa ka mid ah madaahibta kuu muuqan in gaalida loo fasaxayo inay ma macaabid dhisato macaabid meelay rabbi ku caabudaan haddayba rabbi lagu caabudayo waxba kama jiraan kanaa-is weliba magaalooyinkai muslimiintu ay furteen ay xoog ku furteen ama muslimiinta ayagu as-aaseen in kaniisad cusub laga dhisaaye ma banaana biitifaaq lmuslimiin laakiin magaaladii ayagoo degan lagu qabsaday ma macaabiday ku lahayeen waa loo daynaya wixii dumaa ma dayactiri karaan kaas qorbasha iskaga jira haya bal waxay dhisayaan bine iyo macbad ka quruxsan masaajidaba oo shaahiqa oo qiimo badan muslimiintaba dafaya carruurta yararka waxba aan garanayni meeshan maxay ahayd waa m macbadkii nasaarada macbadkii buudyada kii yuhuudda waxaa kugu filan shucuubta muslimiinta hadda kenya degan wadama gobollahay degan yihiin xataa ayagu iska iskood uleeyihiin north eastern wixii lamid oo kale tobankii baloodba mise labaatankii baloodba waxaa u diiwaan gashan dowladda hoose in lagu same laga sameeya macbad macbadka ama waa macbad yuhuuda ama waa ma kaniisad wey masaajid kuma jiro la soco masaajid kuma jiro waa waxaa weeye macbad kaniisadeed kaniisad nasaaradu ku caabudo iyo mid yahuudi yahuudi xagee joogtaa ama mid sii sinkan siigi wax la garan waayo wey oo qoraba uguga jiraba muslimiin masaajid kuma jiro allahuma ma aqaano in waa dhowd la bedelay lakin hawshu saasay ahaan jirta markii ugu dambeysay wax naga maqana ma jiro waxaan leenahay wadan islam aan joogna hawshu waa fiicanta wax kastana lagugu sirahaya musiibo wey waxaa kaaga daran dhanka caqiida marka la firiyo waxaa la baabiyo meesha laga saaray ilqaau xad ridda man badla diinahu faqtuluuh waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabita acmaaluhum waa la ilqayey waxaa lagu bedelay mabda loo yaqaano xuriyat lictiqaad xoriyat tadayun diintaa doonta maanta qaado ruux kastoo bini aadam sida asaga la quruxsan ha u noolaado sida asaga qancisan ha u dhinto wixii asaga qancina diin ka dhigto mid tima caabuda mid loo dabagala mid boodbooda mid madaxiisa caabuda asaga ku tala mid miisiga caabuda ninkaas su doon ha u xareeyo dhankuu doon u dhaqaaq maanta gaalow berri soo islaan ka bax mid kala gal xuriyatu tadayun xuriyat lictiqaad xuriyat lictiqaad wax la jiraa ma jirana waa kufri geesa waaweyn wey waa gaalnimo hiirale wey dharale bal intii intaa laga daray idan xadka asaga fi jamiic lbilaad islaamiya waa mulqaawey xaddu ridda waa la waa masakheen ma jiro laa fi sacuudiya walaa fi meel u ka jira ma jira xoriyat tadayun waa lictiqaad wey xoriyat lictiqaad baana lagu bedelay waxaa kaaga daran waxaaba la wadaa diimihii wixii diin sheegan jiray ha la mideeyo saaxiibaha laga dhigo diimaha waa inay isku mid noqdaan la dhiso macbad weyn oy xagga muslimiinta kasoo galaan yuhuudda xagga kasoo gasho nasaare xagga soo kasoo galaan siigan soo galo bug oo dhool ay soo gasho nin kasta meeshiisa ha ujeedsado muslimiintu intay dhex galaan xaggaas iskaga jeedsadeen yuhuuddu bari ha aado iyo nasaaradu diimaha waa in la walaaleeyo oo maxaad idigu walaalaay ma kufri adila walaalayo tii rasuulku ku yidhi nabi ilaahay ku yidhi ku jihaad ku janno gal ba waxay waala kaa wey ma taaban kartid sida naloo masakhay baad dareemi kartaa dhibkana haysta waxaa misaalka ugu filan boqol iyo labiiyo toban jamciyadood ama urur ama mu'asaso ayaa ka shaqaysa in diimaha la walaaliyo waa boqol iyo labiiyo toban mu ama urur baa ku hawlan income iyo dhaqaalo la bixiyo caalamul islaami laga qaadaa oo meel kasta xafiis ku leh maxay qabtaan in la yihahdo masiixiga ama nasraaniga yahuudiga muslimku waa walaalo wax cadawa ma jiraan dadku walaalo wey maca asalaam jihaad awey jihaad ukaada wax jira maa jihaad oo wax walba gaalnimo yaa ku yidhi waa gaalnimo walaalkaa wey wax meel kuwa caymata ma jirto jamciyat sadaaqa alislaamiya almasixiya baad maqlaysa majmacu macaabid aladyaan baad maqlaysa hadda laga dhisahayaa talyaaniga ma aqaani la dhamaystira garan maayo wuu socday maxaa l waxaan dhisaynaa macbad weyn oo la yahada majmac ladyaan diimaho dhan baa iskugu yimaada ayib waxaa kamid a jamciyadda la yihahda alikhwa aw alukhuwa alibrahimiya muslimiinay horta ibraahim muxuu ahaa nabi buu ahaa war yahuuday muxuu ahaa nabi buu ahaa nasaara muxuu ahaa nabi buu ahaa haddii walaalatiina kulli isku taga ilahina wuxuu leeya qatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyawmi اlآkhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaab oo nasaari yuhuud ah xataa yactuu ljizyata can yadin wahum saakiruun wa aakhir maa nazla min alqur'aan suura suuradda soo degta tooba ugu dambeysa haddana maxay nahay maaida ka dambeysa calaa muran adugu sanadka u dambeysa suuraddaa soo degtay qaybo ka mid a weliba waa kii loo dhiiba abubakar xajtulwad ee markuu bax ayib intaan xajtulwadac la gaadhin si kastaba noqotee waxaa weli walaalad waxbaa kaa maqnaba waxaad maqlaysaa itixaadu taxsiin alcalaaqaat alislaamiya almasiixiya ururka ee lagu talagay inuu wanaajiyo dhoobdhoobo qurxiyo xidhiirka dhexeeya muslimiinta iyo nasaarada urur baa mushaar ku qaato ku shaqeeya dhaqaalaha carabta laga qaaday muslimiinta kale warka aan kuusoo gaabiiya boqol iyo labiiyo toban ururba hawlaha ka shaqeeya caalam islamiana jooga waa in lagu gaaleeyo w wax laga shaqeynayo kun sagaal boqol soddon iyo shantii laga bilaabo ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed waxaa la qabtay saddex boqol iyo labaatan shir ay culamada caalam islaami qayba ka mid a boqoradii carbeed kuwii acaajinta wixii islaan sheegan jiray iyo keyrkoodba ay ka qayb galeen oo meel kasta lagu qabtay dowlad aan lagu qabanin ma jirto oo shirkaas qaban karto sacuudiga meel kasta saddex boqol iyo labaatankaa shir maxay ku saabsanaayeen in diimaha la walaaleeyo la soco hawsha iyada marka adda waxaad leedahay qori akaa la ordaya hawshu waa hawl lagu kala tegay wey waa adduunya laga shaqaysay la qaribay dhaqaalaha shirka waxaa laga qaaday islaamka boqoradii carbeed ee muslimiinta baa bixin maxay ujeedaa dadka halaga wadaa duub weyn oo masar laga kedaa fadhiisay mid suudaan laga keenay mid sacuudiya ka tegay maxay ka hadlaayaan dadku walaala wey dhib ma jiro jihaad mulqa xag xaddu ridda mulqa axkaam ma jirto nin kasta suudan u noolaado saddex boqol iyo labaatan shir wey ilaa marka dambe muslimiintu ay kitaabo ka hor masalada iyada ah oo la caddeeyey laakiin wadaaduhu qulubta waa ka nool yihiin rag badan oo kamid a ah waa qoran laakiin diintu socon mayso maadadii cilmiga ahayd ee ka haqaafaan fikir ahaanna meel mari maysa ilaa la helo seef u gargaarta leannoo gaalkii mabda u watay markuu kuu sheego hadduu ku mari waayo cruise missiles buu kugu marinhayaa adna waxaa leedahy ma anugu waxaan kugu marinayaa alcalaaqat silmiya atacaash silmi zamaalat ladyaan fi ciish war gaalkii baa aaminsan baa adduunka ninka awood laha wax ka qabsanaya sidaa darteed haddii uun duca iyo faataxe iyo hadal la sheegsheegay keliya wax ku soconayo nebi maxamed ayaa adduunka ugu fasaxa badnaa oo ogu cilmi badnaa oo ogu deganaa nabiga la odhan lahaa intaad ka dhimanayso umadda waxusha ka dhaqaaqi nabig waxaa la yidhi hadda waxay gaadhay xilligaad gacan iyo af isku dari lahayd udina liladiina yuqaataluuna bianahum ulimuu infuruu khifaaf dhaqaaqale fariisiyaa yidhi nabigu markay saxaabo dhaqaaqayan wuxuu ukaadib ma socotaan ha bismi illah uqzuu fii sabiili illah qaatilu man kafara billah wa fii sabiili illah dhaqaaqa yaan la dagaalanaa intii ila ku gaalowda surkaa laga gooy hawshaasay ku socotay laakin hadda lag waaan adduunku nabad weeye wax kaa maqan ma jiro meel fadhiiso xaggeed u socota musiibana haysata ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi markuu arrintaa taxqiijinaya wuxuu leeyahay muslimiintu waa inay fahmaan laabudda min kitaabin yahdi kitaab iyo waxy iyo diin adduunyada iyo ummadda loo sheego lagu hogaamiyo waa in la helo laabudda min kitaabin yahdi wa sayfin yansur wa kafaa birabbika haadiyan wa nasiira seef u gargaarta kitaabka in la helo wey war xaqu waa sida waa loo sharxay diiday buu war aayad waa sida waan diiday war xadiidkaa siday waan diiday ma diida ha ana waan ku diiday waa in madaxa la harsado socon maysa sheekh mucaanid bir qabow baa anfacaysa kullu jaaxid wuxuu u baahan yahay min silaaxin xadiidin baarid buu u baahan yahay marka waa in la helo kitaab ummadda lagu hogaabiyo wa anzala alxadiida fiihi ba's baa loo baahan yahay kitaab baa rabi soo deji ninkii qaadan waaya sankaa laga gelin laya idan wuxuu ihi waa in la helo kitaab ummadda lagu hogaamiyo kadibna la helo wa sayfin yansur lilkitaab weeye intaa wixii ka dambeeya inay natiijada dhalato oo guushii la hela aday hawl kuu taalla ma ah wa kafaa birabbaka hadiya wa nasiira musiibadaasaan haysata waxaa kaaga daran ilqaa alxuduud alislaamiya xuduud islamka o dhan waa la naskhay xaddu ridda iska badaa xadd alkhamr xad maxaan ku dhahdaayey alrajm xadd lqadf xuduud ma jirto xuduuddii nabigu uri sal ly slam iqaamatu xaddin min xuduud اllahi khayru min maطri arbaciina laylat fi bilaad اllah xadidka nasaai hayrkii hal xad oo xuduudda rabbi ka midoo la oofiyo wuxuu adduunka uga khayr badan yahay xagga nabadgelyada nasriga barwaaqada iyo roobka iyo iyo amniga wuxuu uga khayr badan afartan habeen inuusan roob adduunka ka qadin ibnu tamiya wuxuu leeyahay macsiyadu maxaa yeelay adduunka faqri bay gelisaa muslimiinta irsaaqa irsaaqadarray ku keentaa macsiyadu iyo dunuubtu waxay keentaa fulaynimo inaad geerida ka carartaba idan irsaaqadina ciidhii buu dembigu gelinayaa oo wadooyinkii xalaasho dhan buu soo xidhaya dembigu soo xidhaya thaniyan fuli baad noqon haad karoor aho la lajida ka booda carruurtana ma cillaa kaga carar idan saasuu nabigu u leeyahay irsaaqada iyo xayaat saciidana waxay ku jirtaa xuduudda la oofiyo nasri iyo tamkiin iyo geesinimo halkaas ku jirtaa idan hawsha iyada ahayd waa horaa la ilqeeyay ma jirto laakiin dowlad kasta xuduudda qeybta iyada u dan ah ee dowladdooda difaacaysa iyo madaxweynaha difaaci iyo boqorada dawaaqiidda difaacaysa way fuliyaan jamiic albilaad alislaamiya o dhan waxaa lagu oofiyey xad xiraab xad loo yaqaano inamaa jazaa wiilashii yarka waa lagu dulqaaday marka la gawracayo kuwan alqaacidiya kuwan beemeeyey iyo marka lasoo qabta qeyba ka mid a ah. waxaa lagu dul akriyay inama jazaau اladina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu surka laga goynaya maxaa yeele anuu anfacahaya boqorka kursigiisa bay aayaddu ilaalinaysaa dawladdaa kusii jiraysa laakiin kii khamrada cabay ama zinaystay ama ummadda qadfiyey ama fasaadka kala faafinaya abadan foojariga ninka ka sameeya ee sharciyada baasaboorraha foojariyeeya ama lacagta foojariyeysta ama dhalinyarada dagaalamtoo kalea inamaa jazaa uba haysata maxaa yeele haddii lacagta la foojariya dowladda u dhamaatay baasaboorradii fiisaheedii ninkay doontay sidiisa kadib u diidaysay haddii la foojiriya u dhamaatay inamaa jaza ubaa kaa shaqayn xuduudda kale miya maya maya xuduudda kale sumcadda dowladda ku ciyaaraysa waa laga soo tegay xilli gacan lagooyo baa laga soo tegay xilli dadka la shaabuugo khamradu waa waxaa la yihahdaa almashruubaat aruuxiya war inam war waa sidaa hadde oo aayadu ay maxay adde inamaa jazaau maxaa loogu dhegan yahay <laughs> dan baa gashay warka waa inaad iska fahamto kadaafi waaga dambe wuxuu aniguna xuduuddaan oofinayaa xadd ulkhamr wuu oofiyaa kadaafi libi ninka haysta reer sacuud bu maay muslimiin ku yihin mid baan nahay waxay xuduudda oofiyaan baa la maay oofiyaan asna wuxu yihi xadd lkhamri hadda ninka khamre cabay la arko waa laga dhacay waa la sheegay waa sacuudiga ee muxua libiya yani shacabka lagu siraa takdiir waa daroogo adaa lagugu suuxinhaya masaaibna haysta weeye ilaahay subxaana wa tacaala ummadda arrintaa oga sakiro madharka kuu muuqanaya kale waxaa weeye intaasu waa majaal lcaqiida amhilan oga jeeda dhankii caqiidada waa laga baabo waa aragtaan majaalka marka la gaaro altashriic watandiim sharci dejinta iyo maamulka iyo iskudubarida eh, dowladda asna waa laga fogaaday diinto waa laga tagay jaahiliya dhex fadhida ta u waaweyn weliba ah waa inagii soo maray sharci dejintu waa arrin iyo tilmaan rabbi subxaanahu wa tacaala uu keli layah keligii baa iskale waa sifa min sifaati rabbi subxaanahu wa tacaala shurakaau sharacuu lahu min addiin maa lam ya'dan bihi اllah sharci dejintu waa diin bidaliili qowlihi tacaala ma kana liya'kuda akhaahu fi diin اlmelik ay fi qadaءi اlmeliki wa xukmi wa nidaamih nidaamku iyo sharci dejintu waa diin wey diintaa dejinteeda iyo nidaaminteeda rabbi baa iskale subxaanahu wa tacaala am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiin min addiini waxaad ku qabataa lakum diinikum waliy diin iyo maa kana liyaakhuda akhaahu fi diin اlmalik xaasilku waxaa weeye sharcigu waa diin baarlamaanna ma laha sharci dejintu iyo howl nadaamintu allah iskale subxaanahu wa tacala wa in aطactumuuhum inakum la mushrikuun bal sharca bini aadam dejiye iyo baarlamaan dejiye inaad xataa doonto inaad uxukunto oo doonto niyadaada ay ka soo goda allaw aadan gaadhinba doonitaanka aad doonta geliyaad gaal ku tahay bidaliili qowlihi tacaala alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qablik yuriiduun basaa la yidhi yuriiduuna an yataxaakamuu ila طaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaalan baciida warkuu waa cad yahay bimujarad اliraada ku gaaloobaysaa iska day inaad ku xukunto lagu xukuma iska badaay ibnu taymiya arrintan cadaynaya fi kitaabi asaarim alloo laabto idan qadiyadii khaaska ahayd ee rabbi keligii lahaa cid sheegatayna aysan jirin weligeed fi dunya a sheegatay jinkiskaan horti aan la sheeganin ba hadda caalam islaami oo dhan ka jirta laa nastathnii min dalika dawlatan min duuni dawla konton iyo toddoba dawladood baa waxay ku dhaqmaan qawaaniin wadcigay ku dhaqmaan sharci dejin bay ku dhaqmaan ilaahay xaqiisi bayna qaateen kulligood markaas waxaa la soo xaaliri waa duwal islaamiya bal kuwa naxnu waxaan ku dhex jiraa fii dawlatin caadila iska badaa gaalnimo iyo inay jaairo tahay caadila wey waa musaaibka na haystay kamid tahay marka muslimiintu ama islaamku ummadda ugu yahay ijtihaadka in la ijtihaado ijtihaadku sharci dejin ma dad baa kala u qaatay wa huwa ijtihaadku waa tafsiir iyo istinbaad cala alqawaacid اlusuuliya walkuliyaat alcaama fi sharica alislaamiya mujtahidku muxuu samayn mas'alo horaan sharcigu caddeeyey iyo qawaacid shareecadu ay leedahay iyo suuro yaroo jus-iyo dhacday ayuu ku shabahaya oo ku dulfasirahaya fasirahaya bas wixiisu waa maxay waa qiyaasu farcin calaa aslin istinbaatun min aslin wa unsaas waa tafsiir iyo istinbaat min adilatin haabita fi lkitaabi wa sunna ee ma aha sharci dejin ma aha ayib madaahirta markaa markaanu marayna nidaamkan tashriican marayna aada u muuqanaysa waxaa ka mid ah madaahir aljaahiliya fi waxaa weya a waxaa weeyaan fi majaala tashriic wa tandiim akhdu qawaaniin اlkufr qaanuunkii faransiga ahaa kii holandiga ahaa kii amareykiga ah baa la qaatay muslimiintu waxay un sameeyeen keliya luqadii un bay ka bedeleen qaanuunkii faransiiska ee masar soo qaaatay cabdirasaaq asanhuri waa la bedelay luqa carabad ba lagu qoray kii hoolandigi lasoo qaatay gaala dejisatay ee naftooda u dejistee baynu soo qaadanay luqadeen baan ku tarjumanay muslimiintaan ku dabaqnaa muslimiinna saasaan kuna la soco halkiinaan ku gaartay janaa lagu gelayayo idan laba arimood baa dadka iskaga qasan qaadi islaami oo meel fadhiyo oo bukhaari iyo muslim iyo saxiixan kutubal islami meeshan u saaranta kitaabka rabbi halka u yaallo oo diinta islamka wax ku maamula ayaa xugum iyo gar loo keenay buu xoogo intuu kiitikidhooga qaato rashwo qaatay buu kugu qalloociyey ama uu eexday ama isagoo arkaayuu xaqi garan maray fii qadiya juz- arrin markaa dhacday keliya waa kufri baan leeyahay laakiin waa kufri duuna kufr laakiin hadduu bukhaari xaq u tuuro oo sunnadii xaq u tuuro oo kitaabka xag u tuuro oo brotocool soo dhigto brotocoolka iyo qaanuunka ay baarlamaanku dejiyeenna wax ku maamulo khilaaf ma laha cinda culamaa'i almuslimiin inuu yahay kufri akbar ah iyo shirki akbara ah mukrij min almilla lam yaktalif min almuslimiina fiihi itnaan wadaadaha marka kaba ay kaga dhamaadeen waman lam yaxkum bima anzala allah kufrun duuna kufri adarka ibni cabaas isku meelba kama hadlaynaba urwadaad qadiya mucayana ku khaldamay biijtihaadin aw bihawa aw bishahwa ku khaldamay ama bilaa khaladba qadiya mucayana wadaad cabdi oo u yimid ku qalloociyey dembi weyn oo kabiira meel kabar bal gaalnimoo galay laakiin tii diinta lagaga ma ah laakiin khaladkii laftirkiisa hadduu diin ka dhigo ummaddan ku maamulhaya oo nidaam iyo qorto iyo qodobo iyo brotocool ama soo ergisto ama u hadajiyin ama baarlamaan hadajiye inuu gaalnimo yahay hawshii rabbina yahay uu qabsan jiray ilaahay subxaana wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalmr shirku lmr inuu yahay ummadda raacdana ay shirku daaca ku jirtahay waa bilaa khilaaf bayn muslimiin alxukmu bima anzla allah iyo altaxaakum wاltaxkiim bigayri ma anzla allah laba kale masalo wey sharci iyo dastuur daddejiyeen bini aadam iyo qeyrku dejiyeen in wax lagu maamulo ummadoo dhana lagu dhaqo gaalnimo cadda weeye oo diinta lagaga bixi oo murtad iyo wey khilaafna muslimiinta kama qaba arrinta iyada laakiin adoo muslima dowlada islaama waxaa diinta ku maamulaysa kitaabka rabbiga sunnada ahayd qaadi la yidhi la jiifyaaro bannaan yidhi oo eexday asagoon kuu sheegayni inuu kaa eexday adigu waxaad mooda muslim weli inuu kugu xukumay sidii diinta ay qabtay laakiin asagu inuu khallimo waa is ogyahay dembina ku jiro waxaan leenaha waa kufrun duuna kufr maadaama sharcigu ummadda ku mamle maxay ahayd kitaabka rabbiga sharciga shareecday ahayd laakiin arrin khaasa oo gooni ah ayuu eexday ama shahwa qaatay ama guri baa qaaday kufri buu ku jiraa waana kufriga laakiin kiu diinta kaga baxay maaha laakiin haddiiba shareecadoo dhanba meesha laga qaaday istibdaalu shareeca loo yaqaanaa nidaamkii rabbiga iyo xagga gee weeka kando maxaan keennaa alqanuun alfaransi dastuurkii ree hebel kii baarlamaanka xeerkii sanadka hore kii loo codeeyey ken waa yahay calan soomaliya baa ku sawiran oo buluga io ken gaalnimo cad wey diinka bax wey xataa haddaadan ku xukumin ood keensataay kay salafku lahayo wey waman xamalahu min kuuratin ilaa kuura ninkii nairobi ka qaadee miingigay gaal way kay lahaya warka u fiirso waa inaysan kaa khaldeen baashu meeshay culumadu kuleeyihiin waa kufrun duuna kufr waa masalade muslim qaadia iyo madaxweyne muslim oo shareecada ummadda ku maamula oo masalo gooni a ah maalin ku khaldamay ama leexiyey hadhuna kasoo noqday wey laakiin haddayban shareecadoo dhan aan bedello oon ku bedelo brotocool iyo baarlamaan wuxuu dejiyey iyo qodobka labaatan iyo saddexaad iyo ka sideetanaad aynu ku bedello muran ma laha laba dibin isku hardin inay gaalnimo cadto diinta lagaga baxay kulligood kii dejiyena waa gaalo waa kaafiro waa waadic waana musharic oo shirku lamri ba ku jira bulshada ku raacdana maxay ku jiraan shirku daaco hawsha idinka qasba wax inuu qulub idin galo waa khalad qolyo dhalinyaro ah waxaa nafta kaga baxday in la sharxo aharka ibn cabaas war waxaa laisku haya athar ibn cabaasba ma aha aharka ibni cabaas haddii loo laabto xilligaa ibni cabaas maxaa jiray usoo laabo abaaba kaadaan kuu daayay xilli kufrun duuna kufru xilli waa ibni cabaas maxaa jiray waxaa jiray niman ibaadiyiina iyo khawaarij lahayd muslimiinta adduunka ku nool waxaan naga kahayn gaalo wey qudaada wax xukunta iyo dadka joogo dhan waa gaalo maxay ku gaaloobeen qaadi hebel baan shalay aragnay oo muxuu sameeyey nin buu ka eexday xooguhu rishwu qaatay wuuna gaaloobay waa kaafir ibn cabaas marka wuxuu uhi waa kufrun duuna kufr waa sidee qaadigu iyo dowladda waxay ku dhaqantay diin u ah waa maxay shareecada xuduudi baa la oofiya hawshubaa kala socota hal xaraf in meel laga maray diinta lama ogolo seeftaa banaanka taallaba waaba loo dagaalaaba diintaba loo dhintaaba jihaadkii baa taagan socda kii asagoo la arka waa la qabtaa feeraha laga jilciyaa cabdullahi mascuud baad arkaysaa asagoo qur-aan akrinaya kii yidhi saa suuradda looma soo dejinin banaanku geystay feerhu ka garaac kuwa muslimiin madaxweyne atukadibu bilxaqi wa tashrabu rijsa buuri madaxweynihii iyo boqorkii qaaliil lamama suginba wuu ursaday maxaa ka soo urka khamro banaankii geey waaba ka shaqeeyey hareecadu saasay utaagan tahay khawaarij waxay takfiirinhayan o waa gaal qaadigii bukhaari iyo saxeenku meeshu u yaalla kitaabkana baarahay qur-aanka ah oo asagoon ummadda u sheegin wadaad iyo wadaadii u timid kala fasaqay si sharci darraa kala tuuray gabadhana ka guursaday ba waxay dhahan waa gaal muxuu ku khaldamay mas'ala gooni oo mucayano ah yaa shahwa qaada ama shubahaad baa qaada ku khaldamay laakiin markuu hadhow miirsado kitaabku baarhay leexan mahay waa la yaqaana qaado wey qadiyada noocaasa ayay waxay lahayn khawaarij gaalaad ku tihin kulligiin wama lam yaxkum bay ku dhegeen ibnu cabaasna wuxuu yihi kufrun duuna kufrun laakiin tan hadda inagu ka hadlay ibnu cabaasna weligii ma soo marin kumana fikrin laa ibnu cabaas maysa soo marin weligeedba ma dhicin lix boqoloo sano msnt maysa arag waxaas qarnigii toddobaad ayay nimanta tariyiin oo yidhi waan islaamnay beenna ku islaamay badankood yaa waxay keeneen buug bay qoreen loo yaqaana alyaasiq awogood baa qoray jingis khan buuggaa wuxuu ka kooban yahay masaa'il shareecada laga soo ururiyey kuwa laga keenay yuhuudiyada kuwa laga keenay nasraaniyada qayb caqligooda buu ku qoran oo yaasiqya waa keenna qaanuun keenna wey qaanuunka adduunka maanta ka jira wey alyasa ama alyaasiq waxaa tiraaba kaasuu ah kaa markay culammadu ogaadeen waxay dhaheen ninkii qaada ku xukuma ama ku dabaqay waa kaafir billahi alcadiim rag lagu gaaray taymurlankin iyado waxaa ka mid ahaa caalam dhan xukumay salaada istaa ku tukan jiray asagoo weliba naafaa halgami jiray culummadu soo dhoweyn jiray qudaad islaami lahaa maca ana shacaa'ir alislaami kaanat daahira fii bilaadihi bu xaafian jir waa la xukumay inu gaal yaala caddeey maxaa lagu xukumay wuxuu keenay buug ki ka duwan kitaabka rabbigay war masalada noocaasa weligood muslim iskuma khilaafa kuwa marka yaroo rafaadsan ba waxay ku nafbaxeen kufrun dun meeshaan ka hadlayna ma ah marka geel loo hesaad goray u heestaabu war waxaan ka hadlayna maba aha meeshaad aadeen swaa musiiba maogtahay idan muslimiinay midda ayadaa waa midda lagu aafaysan yahay bal dowladaha caalam ka dhisan meeqa meeqa qayban may u qaybsamaan saddex bay u qaybsamaan dawladdu dawladdu waa saddex waaxoodba weyaba golo la yihahdo eh, yacni hay-at tanfiid iyo hay-at tashriic iyo hay-at alqadaawa waa dowladaha kuwa boqoradana way ku qarnayaane boqorka intuba isku ah tanfiidka asaga ah qadaha asagaa ah asagaa baarlamaan ah wax dhan ba anaa ima dhaafto ciyaal shayaad baa laga sheegaya iga tiro igu tir buur wixii yaraa ka baabta xudha iga tiro igu soo tir aniga intii baarlamaanku qadan lahaa buuhi aniga ima dhaafto idan awoodda u badan maxaa iska leh golaha tashriica hay-adda tashriic sharci dejinta waa baarlamaanka baarlamaanka loo yeeya waa la she waa wadanka sharcigiisa dejiya waa igu qayilahayaan ama waa u bunduman waxaa tiradaba kadib buug weyn oo la yihahda dastuurkii waddanka soo qorhaya dastuurkii wadanka waxaa wax ku maamuli o ummadda ku xukumi qudaada hay-at lqada maxkamadaha yaa loo geyn halkaasu yaalla maxkamaddu waxay xukuntay waxaa fulin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisi iyo booliskii waxaaso dhan dowladda xaggaa iskugu rakiban xukuumadda loo yaqaan waxaa la yihahdaa hay-at tanfiid wey kuwii noo qayay noo dejinaya waa hay-at tashriic waa baarlamaanka balaayadii kuwa wixii lasoo madhoodhooye hayee kugu xukumi ee ku ganaaxi laha waxaa la yidhahdaa hay-at lqadaa saddexdaa waa xod wey idan ka dejin iyo ka fulinhaya iyo ka ku dhaqi iyo ummadda daba taagan hawsha hadday ogaato kulle gaalo wey kana hadli waayaan lianna aridaa bilkufri kufrun gaalnimo in lagu qancaayo waa gaalnimo xilligii faransiisku uu jazaair iyo tunis uu soo galay oo uu qabsaday dadka miyiga deganaa muslimiinta ah nin culamo yaa istaagay u aan jahaadna gaalana iska dhicin qaanuunkan uu faransiisku watana ha la tuuro shacab yar baa ku raacay jihaad buu bilaabay ilaa toddobiy toban sano labaatan iyo kow sano dagaalamaya qabaa'ilka kale deganaa miyiga deganaa een damba ka lahayn ee ceelasha ka cab ee beeraha iska falanhay qabiilku u taga wuxuu jiray tawxiidka ku dhawaaqa oo sannaga islaamka ahayn ee ku dhalanay ee ku dhaqanay ee kan kan wargaalaad tihiin ee ku dhawaaqa tawxiidka oo maxaan ku gaalownay faransiis baa waddanka yimid oo gaal ah qaanuunna wata waad ka dhidhihi weydeen waad aamusteen reerkiina aad ka dhaqanaysaan taa macnaheedu waxaa weeye gaalnimada faransiis wata iyo dulligan baad ku qanacdeen idan kafaratiin lianna aridaa bilkufri kufr madhabka sheekha haddii la qabsado qabaa'il soomaaliyeed ba waxba kugu soo hadhay qabaa'il soomaaliyeed oo degan shanta geesaad sheegteen soomaaliya musiibo weeye yaan waxba kugu soo hadhanin leannu annaga qalbigaada wax ku jira ma ogin laakiin camalkaada iyo falkaad samayn iyo qaabkaad u dhaqmi waxay daliil u yihiin waxa uurkaada ku jira haddii aad dhaqaaqi weyday taa macanida waxaa weye raalli baad ka tahay ama wa warcad cad isiyo waxaa tiraa indhawaan ahay ma dhaqaaqi karo ama waxaan ahay boos oo ma curyaan baan ahay ama gaadid ma hayo waa inaad laysa caalacma kala sarbaxdo ood xaqiiqa keento hayru ulidarari waa inaad gasho haddaad geli weydo adoo xoog badan muruq weyn oo geelaada marka la qaada rag ku dhammaynhaya ama goofkaad lagugu yimaadayo beertaada ummadda baabi'inhaya inaad tiraada axmaaradi gaal la dagaalami maayo ta macnada waxaa weeye raalli baan ku ah hawsha waaba loo baahan yahayba idan calaa madhab sheekh waxa weye alridaa bilkufri kufr tawxiidka in laidii qabto wey hawsha ayada kadibna laidinku jihaadaba haddaa doontaan waa warka sheekha haddii la fiiriyo wey ayib almuhim waxaan oga jeedaa sharci dejintaasa adduun ka jirta waa laga tegay nidaamka tashriici ee la rabila waa laga dhaqaaji qaanuunka kuwayt waxaa ku qoran amil adin siinaya waa kulligood isumid weeye waa dameer labadiisa dhawood lakin amil adin siin dastuurka dowladda kuwayt maadada konton iyo koobaad waxaa ku qoran asulda tashriiciya awoodda sharci dejinta u fiirsaado rabbi baa la galay awoodda sharci dejinta yatawallaha alamiir amiirka iskale adoon waxaa tahay allah iskale ree kuwid waxay ku dhahay ilah waxaa iskale boqorka iskale ree aalu subax baa iskale yatawallaaha alamiir wa majlis lummati wifqan lidastuur sharci dejinta waxaa iskale kii hore la dejiya hadi wax laga bedelahayo haddii wax lagu darahayo haddii mid cusub loo fikirhayo loo qayilahayo waxaa iskale madax amiirka iyo golaha ummadda ayb dastuurka urdun waxaa ku qoran mihaal baan ku siin maadada labaatan iyo shanaad tunaatu asulta tashriiciya hay-adda ama awoodda sharci dejinta waxay ku xidhan tahay oo lagu xidhaa bilmelik boqorka iska leh wa majlis alumma hayso taasna dastuurka masar waxaa ku qoran maadada siddeetan iyo lixaad yatawallaa majlis tashriici yatawallaa majlis lummati ama majlis nawaab baan rabaa suldata tashriic awoodda sharci dejinta waxaa iskale golaha baarlamaanka ama golaha ummadda iskale madaxweynehuna hadhow markii loo keeno yuu feermeynhaya musaadaqa intaasaa kulligood uwada taalla innaguna waxaynu soo marray hawshaa ninka sheegta waa kaafir billaahi alcadiim kufri akbara mukhrij min almilla ridda wadaaduhu marka inay ku dhahaan waxaan ku jiraa fi mujtamacaat jaahiliya wa fii ridda saamita aw ridda la abaabakar laha majaalada badan markaas waxbaad ka dareemaysa laakiin taa ugu xambaari mayso inaan dhahno kulligiin waxaa tihiin dameer la soo dhawooda kulligiin gaalati kadibna aan qolalka ku dhuman arqam daaru arqam aan galno markaas taa nagu keeni mayso <clears throat> idan majaalistan ama xubnahan baarlamaanka caalam islaamka ka jira waa iska magac uyaal weeye hawsha madaxweynaha iskale masaakiin waay iyagu dastuurka urdun waxaa ku qoran maadada soddon iyo afraad faraca labaad almaliku yadcuu majlis اlummati ilى اljtimaaci wayaftatixuhu wayuajiluhu wayafuduhu wifqa axkaami dastuur lilmaliki faraca saddexaad lilmaliki an yaxulla majlis الnuwaab boqorku wuxuu leeyahay baarlamaanka inu kala diraba boqorku asagaa iskugu yeedhi golaha ummadda asagaa shirka ummadda ugu yeedhi asagaa shirka furfuri asagaa dib u dhigi kara asagaa kala tuuri kara meeshan boqorada haysta carab markaad marayso boqorada haysta ama ra-iisulumhuuriyaadka ayaga haysta baarlamaanku magacuyaal ummadda lagu wereeriya kuwait waxaa ku qoran maadada toddobaatan iyo sagaalaad laa yasduru qaanuun ila idaa qarahu majlis lumma wa sadaqa caleyhi lamiir qaanuun soo bixi kara sharcidejin soo bixi kartaaye ama qodob la feermayn kara ma jiro inuu waafaqo golaha ummadda kadibna madaxweynuhu feermeeyo mooyid ayagoo bilo soo fikiraya waxay soo dejiyaan u dhaho ma rabe tan maraykan bu yaa dhibsanaya tanna ingiriiskaa dhibsanaya tanna yuhuud buu ka xanaajinaya tanna islaamiin ba wax ka helaaya wax o dhan celiya way celinaya masaakiin wey ku cusub keenoo qanciya gaalada anigana i qanciya islaamiyintana beer ka xanshariya qolyihii akhwaanka jooga masar waxaa haysta sumid arag ah. dhibka haysta wax kastoy sameeyaan waa las laiska diiday qaqabta ku ganacsado wadaad oo wanaagsan oo waaa dhihi sidiisuba dhaqaaloo siiya waa laska xiray uu ganacsaday ustaradiisa awowgii ka awoobay qanacsan jir waa la yaqaana dad dhaqaala waa la xidhahayaa xoolaan xoola akhwaan wey wax loo ogolaya ma wamaca dalika say u socdeen haddana dawladdii soo galay khumus bay yeesheen wamaca dalika magac u yaal waxa dhan boqorkaa iska haysta meesha waa lagu daalay lagu rafaad meesha faraca yarxamuk allah urdun waxaa ku qoran warkaad dhegeyso kulu mashruucin aqarahu majlis اlacyaan raggu saa u fiirin ayuu yimid markaasuu yihi ninkan ayb meel kasta saasa ku qoran nafsa shay wey meel kastana warkaasaa ka jira jamiica alcaalam alislaami nafsa shay wey xaqiiqa yar laakiin idin siiyo oo ah dowladaha intooda kale ayagoo boqorada reer kuweyd iyo suuriya iyo caalamkao dhanba waa la dari karaa labada caqood xabsiga ah ama midad baa lagugu ciqaabahaya warma in aan calankii gaa gaalnimo ku istaago oon iimaankayga cabiro oon cadaawadda aan gaal u qaba muujiye iimaanka iyo tawxiidka ahayd miyaa lagugu xidhi maya waa lagugu xidhi weliba aayad baa ka taalla iyo xadiis ku qo soddon iyo saddex qodob ka la yihahda baa ka yaala sharci cusub weyo kii rabbigaan ahay la soco ayagu laakiin ree waa niman iska masaakiinuhu waxay ku magacaabeen qaanuun wad samuuhu qaanuunan wadciyan reerku iska cadaysata warkooda falkaasoo kale mid lamid a ku qoran weliba ka daran yaa qaanuunta reer sacuud ku qoran laakiin qaanuun maa la soco hadhihin qaanuun cafwan maxaan dhahnaa maraasiim awaamir tacliimaat nidaam tandiim dhegayso xaqiiqada xaqiiqadaadan haynin wey inaad ogaato wey shacaliw waxaa sacuudiintu waxay le almarsuum almalaki almarsuum almaliki ee soo baxay saddexdii bishii maxay ahayd mars soo baxay kun saddex boqol sagaashan iyo saddexdii hijrada bisha labaad labaatanka ee soo baxay fii baabi alcuquubaat maadada labaatanaad waxaa ku qoran dhegaysaad kulu man asqata aw acdama aw ahaana biay bay biayati طariiqatin kanat alcalama alwaطani aw alcalama aw aya shicaarin aakhara lilmamlakati alcarabiya asacuudiya aw lixda duwal ajnabiya asidiiqa la soco hadda idinka asbixin adduwal asadiiqa bayna qowseyn maraykan iyo ingiriis baa lamber kow ah mana inkiri karaan meel kastay ku cadaystaan ayib ilah shekh albani waagi dambe ka xanaaq in badan baa idin difaacay gaalaa tihiin buu marki dambe in badan baa idin difaacaye gaalaa tihiin buu soo istaagay xukuumadda reer sacuuda waad gaalowdeen ninety one kii baad gaalowdeen xarbulkhaliij baad ku gaalowdeen hadal macnaha ku cad ama uu ka muuqanayo oo weliba aana u aaminsana inuu ku cad yahay aniga soo guuriyay kelimada ahayd darulmadama ha loogu laabto hadda tabarma haye idan waxay yidhahdeen calamka reer sacuud ama dowladda ama adduwal ajnabiya asadiiqa karaahatan aw ixtiqaaran lisudrat xukuuma aw litilka duwal ama dowladaha nacayb uu nacayb yahay calanka u gooya haddaad idinka soomaaliya idinkoo jooga jidantaada iyo calanka maraykan meesha ku gubtaan <laughs> waxaad yaqaan ad arkaysaa aw litilka duwal dowladaha nacaybu nacabiya calanka usoo rida ama u rida ama uun wuxuun dhiba u geysta wa kaana dalika calanan meeshana meel la arkaya ay tahay aw fii maxalin caamin ama meel loo dhan yahay ay tahay aw fii maxalin maftuuxin liljumhuur ama meel ummadda u furan ummaddu ay arki karaan ay tahay yucaaqabu waxaa lagu ciqaabaya la soco bilxabsi limuddatin laa tujaawizu sana xabs aan ka badnayn xadhig aan ka badnayn hal sano wa bikharaamatin laa taziidu alaaa aalaafa riyaal iyo ganaax aan ka badnayn saddex kun oo riyaal kun dollar wey taqriiban waa sagaal boqoloo dollar weeyaan ama marka run la sheego siddeed boqol oo dollar wey caalam maraykan ama ingiriis ama yuhuudeed ama sacuudiga iyo etoobiya waa saaxiibo weeye waa duwala sadiiqa ka mid tahay adoo lagaa qabso lagu baabiyo hooyada abbaa la dilay baa caalam etoobiya qaada waa ku istaagtay saddex sanad xadhiga iyo sideed boqol doollar baa xadhiga warkii ay ku magacaabeen ree kuweyt alqanuun alwadci ree sacuud waxay ku dhaheen awaamir almalik assaadi bitaariikh marka qolya indhala oo waxay fahmayaan aan jirin baa aminku kula daba tagan dawla caadilan hoos joogna musiibo weyn aw biixda alcuquubatayn waxaa ku jira horta kufri iyo zandaqa cad baa qodobka ku jira xaggee kaga jiraan wuxuu kaga jira calamka reer sacuud waxaa ku qoran laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah calamka reer sacuud ninka intuu soo gooyo ku istaaga waa kaafir billahi alcadiim murtad can sharc alislaamiya way leanna wuxuu ihaanaystay oo meel kaga dhacay kelimad tawxiid buu ku istaago ihaanaystay kitaab qur aana ama magaca nabiga salawat ullahi wasalaamu caleyh ama ilaahay ismigiisa ama shahaateynka ninka isagoo garanaya ku istaaga ihaanatan lidalik aw ixtiqaaran xanaaq baa allah ka dhige ha ugu istaagee waa kaafir bilahi xaddu ridda ku waajiba idan calankii noocaa ahaa iyo calanka maraykanka iyo ka ingiriiska iyo ka israa'iil iyo ka ethoobiya iyo gaaloo dhan waa siman yihiin isku cuquubo way la socon waa isku cuquubo calanka reer socdiinka ku istaagay soo gooye ee ihaanaysta jeexjeexa ama ku kaaja iyo ninka calankii maraykaniya ingiriis ku kaajee ku istaaga isku dembi wey hal sano xadhiga sideed boqol oo doolaro ganax zandaqi horta kufriba meesha ku jira ogow diin iyo tawxiid iyo waxaa la simay shirki iyo gaalnima la simay calamada dowladaha gaalada waa sanam waana wathan wathanka uu qabay cadi ibni xaatim lamidha ila hada alwathan canka idan ataswiya bayna sanamin wa wathan wataswiya bayna tawxiidin wa islaam waa zandaqa iyo kufra iyo ridda la ababakar laa taa iska ogow ee kaa hoos bix tan kale meesha waxaa ku jira addifaac wadab wاthawd can اlkufri wالzandaqati walilxaad in gaal calamkii la difaaco ruuxii muslimkaa ee rabbi kaa xarimay dhiiggiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa waa kelima mujmaca ruuxa muslimka maalkiisa waa kaa xaaraan cirdigiisa waa kaa xaaraan dhiiggiisa waa kaa xaaraan ilaa nas cad kuu baneeyo soo saama idan reer sacuudow maxaad ku cunteen muslimka intuu xanaaqa calanka maraykan ku istaagay ama britaniya ku istaagay sideed boqol dollar uu leeyahay iyo sanad xabsi ah cirdigiisii malkis maad ku banaysatee bal waxay ahayd in la siiyo nobel barays maadaama uu kufriya gaalnimo ruux ihaanaystay oo u dulaystay idan waxaad difaacaysaa kufri iyo gaalnimo iyo aclaam iyo sanam iyo ka turjumaya gaalnimo waxaa soo geli kara doqomada soomaaliyeed ee calan ay ku sheegeen waa kii soomaaliya aminka difaacay waa sanam wathan wey calam waa sanam iyo wathan lagu taqliidinaya gaalada lagu taqliidinaya wey nabi maxamed canan ma lahayn matala dowladda islaamka ma lahayn wax jira ma warka asaga haadihi alaclaam waa asnaam lagu shabahay gaalada wey xilligii duulaan la maqiiqaya ama lagu duuli ciidanka calama isku gartaan oo isku bidhaar dhowrtaan ama sumada ah war la garta wey laakiin calanka waa la dejinaya loo istaago loo aamuso daqiiqada neefta la isku celiyo naqaska warbeeraha na xanuujinin hawlaha noocaasa shirkiyaad wey sheekh waa hawshaa in la ogaada muhiim jidda idan adoo waxaa ku jira qodobka asaga inay gaalnimo iyo diinla-aan difaaca hayaan iyo kufri iyo sandaqa waxaa ku jira inay tawxiid iyo gaalnimo simeen fi lcuquubati wlmaal intaba ku simeen idan waxaaso dhan baa ku jira lakin waxaan ka rabaa keliya ad iga aaminto aad garatay keliya waxay u yaqaaneen reer kuweyd iyo keyrkood qaanuun iyo dastuur cindana waxaa weye haddaan dowlat tawxiid wa bilaad alxaramayn waxaa weeye awaamir iyo maraasiim misaal kale ma kugu daraa si aad muranka udayso misaalkaasaan taagnaada hal misaal baan ku darahaya hal misaal baan ku daraya waxaan leenahay misaalka labaad diiwaanka loo yaqaano dhowr diiwaan bay leeyihi maxaakimta ree sacuudigu waa laba qaybood maxaakim sharciya iyo maxaakim tandiimiya tan tandiimiya waa maxa mataqaanaa waa maxaakim qawaaniin wadciya wey diwaan madaalim diiwaanka loo yaqaan iyo diwaanka loo yaqaan diiwan alqurfa tijaariya iyo diiwaanka loo yaqaan diiwan alcasaakir kulli waa qawaanin wadciya hal miaal aan ku siiyo diiwaanka loo yaqaano nidaam ljeish alcarabi asacuudi fasalka sideedaad maadada boqol toban iyo laba waxaa ku qoran dhegaysaha bixuruufihi wey daabit الsafi wاljunuud اladina yasriquuna shayئa min alashyaa min ashyaaءi الضubaat wa nuquudihim waman hm mukhtaliطuuna bihim waqaatinuuna macahum fi maxali waaxidi ayan kana dalika اlmaxal faإida kana min almustahlakaati yukalafu bidafci qiimatiha almustaxaqa in sabaqa fi cayniha اtalafu wasij wayusjanu cafwan wayusjanu min shahrin wa nisfin ilaa talaata ashhur qaanuunka waxaa ku qoran boqol labaatan boqol toban iyo labo waxaa ku qoran ciidamaha dowladdu sacuudiga ay leedahay hadday wax kala xadaan oo askari askari wax ka xado wuxuu doonib ha noqdo ama askari kamuusan xadinee xeradii milatariga dadkii la deganaa ee shaha ka iibsanayay iyo haweenkoodii iyo dad ku dhex noolaa aduu xerada askarta iyo saldhigga dadka xisaabsan hadday wax kala xadaan askarta iyo keyrkoodba wax kala xadaan meeshay doon ha deganaadaane waxaan eegaynaa wuxuu xaday askarigu ma baaba-ay oo ma cuno ma isticmaalay mise waxbaa ka jooga hadduu isticmaalo o waxaan leenahay soo mag lacagti keen xoolihii keen war dhammaaday wey kadibna waxaan xidhaynaa bil iyo bar ilaa saddex bilood badnaan wasaariqu wasaariqatu aw so in la isweydiiye maaha ayu shayin min alashyaa wuxuu doonay ha noqdo marba hadday tahay waxa wax kala xaday askar iyo dubaad iyo ciidan iyo saraakiil iyo shacab iyo shibilkii la deganaa ee xeerada militariga wada joogay iyo saldhigaas waxay kala xadeen wixii haddaad cunto isticmaashayna waa lagaa dandhabi asagii hadda lagugu qabtayna waa lagaa qaadi kadibna xoogow edbina hal belaya badh ama saddex belood bay xidhanta ilahina wuxuu ihi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma maxaad haysaan idaa kaana caskariyan falaa miyaad haysaan hadduu milatari yahay ama askar yahay lama goyn karo hadduu shacab yahay shibil indha cadcad u yahayna madaxa lagu dhufto miyaad haysaan musiibadii nabi maxamed waagii ka digay wey usaamat ibnu zayd baa nabi maxamed gabadha reer bani maqsuum gabadh quraysheeda weeye gacan lama taaban karae xoogow xaal iyo xumayn baan ogolla atashfacu fi xaddi min xuduud illahi ya usaama wladii نفس muxamadin biyadihi low أن faatimata binta محمد saraqat laqatactu yadaha gabadh nabi baa nabigule waa goynaya dubaada laakiin waxaa tihi waa fawqa alqanuun wdustuur wa fawqa qawlihi tacaala wsaariqu wsaariqatu faqtacu aydiyahuma saxaabana nabigu jiray la socod hadday saaba ku dayn lahaayeen waa lagu siri shacabku waa in askarta iyo milatariga hawlaha gooni wey qodobka lixi tobnaad isagu waxaa ku qoran wa idaa sariqa shay-an min alahaali ninka askariga ama booliska ama ciidanka hadduu shacabka kale ee muslimiinta reer sacuud wax ka xado maca isticmaal cunfi weliba u handado laakiin xoog kaga qaat intu a ku qatay dhibi xoolaha askartu mugta dhib badan tahay fa inahu yuxaalu ila almaxaakim asharciya marka waxaa loo wareejin maxaakimta sharciga gacanta la geyn wey hadduu shacab wax ka xado xaggana u handado ha la qaado ha loo geeyo qudaada sakaraadka eh jooga sacuudiga kuwaas maxaakimta ah muqnigu ha u fiirin ha kala goyin gacanta ama haday aday u taalla laakiin hadduu ciidanka dowladda yahay shacabka la degan ciidanka xeraha milatariga saldhiga booliska iyo mukhaabaraadka ayagoo ama hal bar iyo hal maxaa bil iyo bar baa la xidhi xoolihim waa laga danaa maca salaam afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacdi warkaa waxaa ku qoran maraasiim asaadibikada iyo tandiimaat wa tacliimaat asaadibikada qaanuun maha la soco hada bilahi towfiiq wasalam alaykum raxmtullah barkatu wa inaba jamcaha dambe warku waa dhammaan waaye insha allah